بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alxamdu lilaah wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wazidna cilman wataqan ya kariim ya latiif allahuma sali wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbii ajmaciin waxaan ku jirnay kitaabkeena mutn abi shujaac ma algaayat wataqriib ama mukhtasar abi shujaac waxaan soo gaarnay baabulxaj kitaabuulxaj baan soo gaarnay waa darsigeeni labiyo tobanaad insha allahu tacaala faslun fi dimaai alwaajibati wamaa yaquumu maqaamahaa maanta xajkaan dhammaynayna insha allahu tacaala kadibna waxaa loo baahan yahay imtixaankii labaad ee kitaabka ee ee iyo soonka iyo salaada lagu geli lahaa in si fiican loo soo diyaariyo insha allahu tacaala sheikhu wuxuu yidhi faslun haadaa kani faslun wey oo wuxuu fasal u yahay fi dimaai fii axkaami dimaai dhiiggii axkaamtiisa alwaajibati ee waajibka ahaa dhiiggii waajibka ahaa iyo wamaa yaquumu wixii geli kara maqaamahaa booska dhiiga geli kara oo soon iyo idcaam kee ahaataba waayahay shiikhu wuxuu yidhi waddimaau alwaajibatu dhiigaga waajibka ah dhiiga muxuu yaa la waa in neef dhiyaga waajibka ah fil ixraami markii qofka uu xiran yahay xajka uu xiran yahay ama cumrada uu xiran yahay yaa dhiigga waajibka ahi waa khamsatun waa shan shan wey waaya shiikhu marka uu soo koobay haddii la faahfaahiyo kow iyo laba iyo saddex iyo loo tiriyo sagaal dhiig bay noqonayaan yacnii xajka markii la xajinaya dhexdeeda dhiigaga waajiba sagaal weeyaan sagaalkaa dhiigna laba siyaabood bay ku waajibaan sida xajka dhexdiisa qofkan dhiig baa ku waajiba markaa maqashid laba siyaabood buu ku yimaada midkood kow wuxuu ku yimi imaa bificli muxaramin shay xaaraan ah hee oo xajka dhexdiisa xaaraan ku ah qofkii inuu sameeyo warma garad shay xajka dhexdiisa xaaraanku aha qofkii inuu sameeya hee maxaan leenahay maxaa ku waajibaya dhiig baa waajibaya waxyaabayaa xaaraanta maxaa ka mid ahaa ninka inu madaxiisa daboolo gabadh in wejigeeda daboosho in cidiyaha la guro la jaro in udgoon la marsado soo garamaysaan waxyaabaha xaaraanta wey waxyaabahaas in lagu dhaco dhiig bay waajibisaa laba waxaa kaloo dhiigga waajibiya oo shiikhu raximah allahu tacaala uu noo dulmaray tarku waajibin shay waajib ahaa in la iska daayey waajibaadkii xajka soo garan maysaan in mina lagu baryo in musdelifa lagu baryo haye dawaaful wadaaci miiqaadka in laga soo xirto soo garan maysaan maxaa loo yaqaana waa waajibaad soo maahayn waajibka in laga tagana maxay keentaa dhiig marka dhiigga maxaa waajibiya laba arrimood tarku waajibin amase ficlu muxaramin tarku waajibin shay waajib ah qofkii inuu ka tago amase hee ficlu muxaramin shay xaaraan aha xajka dhexdiisa inuu qofku sameeyo waaya marka labadaasaa loo kala qaybinayaa waana arki doonnaa insha allahu tacaala marka si guud markii loo tiriyo dhiigga waajibkaah sagaal buu noqdaa damu tamatuci xajka inta uqaybin maalin dhaweed shalay xajka siyaabaha siyaabaha loo xajiyay inta uqaybina saddex siyaabood kow muxuu ahaa ifraad laba muxuu ahaa tamatuc saddex muxuu ahaa qiraan soo ma ahayn soo dhawaadqiraan iyo tamatuc iyo ifraad soo maa qofka hadduu tamatuc sameeyo dhiig baa laga rabaa damu tamatuc baa la dhahaa marka kow ma tahay labo qofka hadduu qiraan sameeyo dhiig baa laga damul qiraan baa la dhahaa soo laba dhiig maah yah saddex waxaa la yska rabaa damul ixsaar waxaa la dhaho damul ixsaar waa faahfaahin doonaa lakiin sagaalka inaa kuu tiriyaara horta dhiigooda inaa fahamtid oo aa qabatid tamatuc damul qiraan damul ixsaar damul fawaat mid la yidhahdo damul hee damul fawaat mid la dhaho oo qofkii shalay waxaa soo dhiganay qofku markii wuquuf macarafa uu dhaafo maxaa laga rabaa baan idhi shale markaan soo tilmaamayna haye maxaa laga rabaa inuu xalaaloobo ku xalaaloobayaa cumro inuu sameeyo ma ahayn maxaa kaloo laga rabaa inuu sanaka dambe soo qalleeyo dartii malagu soo muraajaciyey inuu sanaka dambe soo qalleeyo iyo iyo wal kadhuwa musinsaaki wal hee walhadiya walhadiy soomahayn iyo hadyi marka wadhadyiga la sheegayo laga rabo kaas maxaa loo yaqaanaa damulfawaat yacni dhiiggii qofka ka waajibay waquuf bicarafa inay dhaaftay macnuhu warkaa ma ku dhacay damulfawaat baa la haye wa damu tarku tarki ma'muurin damu tarki ma'muurin bihi shay la isfaray qofku inuu ka tago dhiiggii ku waajibayey asna waa waa kow iyo labo iyo saddex iyo afar waa kii shanaad damu tarki ma'muurin sooma haysaa iyadana kan lixaad wuxuu noqonayaa damul xalqi qofkii tintii inuu wax ka jaro ama xiiro ama wax ka saro isagoo xajka dhexdiisa ku jira dhiig baa ku waajibaya damul xalqi baa layidhahdaa damu qatli saydi ugaar haddii la laayo dhiiggii ka waajibi lahaa waaya damuljimaaci damul istimtaaci soo uruuri marka magacyadaas oo dhan dhiyagaas oo dhan dhiyaga waajibkaa wey shiikhu marka dhiyagii sagaalkaa oo hadda aan tirinay uu ablaableeyey meeluu gelagelgeliyey warkaa ma ku dhacay shan buu isugu uruuriyey marka muxuu yidhi shiikhu wadimaau dhiiga alwaajibatu ee waajibka filixraami ixraamnimada dhexdeeda dhiyaga waajibka noqdaayo khamsatun shan waa kow addamu dhiigga alwaajiba ku waajibay dhiiga waajibay bitarki nusukin camal in laga tegey cibaado in laga tegey yaah cibaado in laga tegey dhiiggii ku waajibay warkama ku dhacay cibaadadaa laga tegay cibaadadii laga tegey dhiiga ku waajibay muxuu noqonayaa markaa waaya marka addamu lwaajib bitarki nuskin bitarki nusuk bitarki nusuk waxaa laga wadaa cibaadatin haye wa huwa kaasina cala tartiibi qofku waajib lagu lahaa ama shay lagu lahaa oo cibaado ahaydoo laga sugayey in uu ka tago dhiigii ku waajibayey wa huwa cala tartiibi sidaan buu u kala hormarayaa yani sidaan baa loo sameynayaa wahuwa isaguna cala tartiibi buu ahaaday shaatun wahuwa isaguna cala tartiibi kala hormarid korkeeda xaal uu yahay shaatun buu bixinayaa ama gowracayaa neef ariga fa in lam yajid hadduusan helin neefka ariga ahaa fa siyaamu casharati ayaamin toban maalmood buu soomayaa halaatatin saddex maalmood oo tobanka ka mid ah fi filxaji xajka ayuu ku dhex soomayaa wa sabcatin toddobana heeh idaa rajaca markuu ku laabto ilaa ahlihi markuu ehelkiisa ku laabto ayuu heeh soomayaa dhiiggaas maxaa loo yaqaanaa addamul lwaajibu bitarki nusukin bitarki hee nusukin marka waa afar dhiig waayaba dhiiggaas dhiigga ku waajibaya camal in cabaada in laga taga waa afar damu tamatuci demu qiraankii demkii ka waajibayey tarku ramyi aljamaraat tarkulmabiid lmabiid fi mina tarku iyo iyo iyo iyo iyo kii ahaa xajatulwadaaca waxyaabihii waajibka baa laga hadlayaa waajibka maxaa ka mid ahaa miiqaad in laga soo xirto soomaahay haddii miiqaadka aan laga soo xiran dhiiggii waajibaya waa kan tamatuci waa kan qiraankii dhiigiisii xaggana soo gelayaan marka soo ururi maxaan leenahay addamul waajibu bitarki nusukin waxaa soo hoosgelaya tamatucii qiraankii mabiid bimusdelifa haddaa ka tagto haddaa ka tagto hee bimina haddaa ka tagto mabiid bimina dawaaful wadaac haddaa ka tagto inta waxay soo hosgelayaan addamul bitarki nusukin horta mila socotaan ko intaa marka hadduu mid ka tago qofkii miiqaadkiibuu soo dhaafay ama xajkuu xidhanaya muxuu noqday tamatuc soomaahayn waxaa qofka laga rabaa inuu neef bixiyo tartiib weeye sida u kala horayso neef inuu gowraco neefkii buu waaye wuu waaye neefkii maba haysta wuuyi neef ama lacagtiisii buu waaye maxaan la sameynayaa darajada ku xigta soon baan leenahay intee beri soomayaa toban maalmood tobanka waa la kala saaraya saddex beri wuxuu soomayaa xajka intuu ku jiro toddobada soo hadhayna markuu waddankiisa yimaado warkama ku dhacay yaa marka saddexda beri oo xajka ku soomayaahi waxaa fiican qofki inuu ka dhigo maalinka lixaad ee dilxija iyo maalinka toddobaad ee dilxija iyo maalinka sideedaad ee saddexda maalmood maalinka sagaal xagee buu aadaya qofkaasi carafa soomaalian marka carafa saddex maalmood ka horeysa ayaa fiican inuu ka dhigo saddexdii maalmooduu soomi lahaa toddobadii beri waxna markuu garowa yimaado tusaale ahaan ayuu soomayaa warkama ku dhacay diiga maxaa loo yaqaana addamul bitarki nusukin wuu kala tartiib buu leeyaha takhyiir ma leh wuu kala horeeyaa qofkii oo awooda inuu neef bixiyo ma soomi karo waa inuu neefkii hee ama xoolahii lacagteeda usan haysan ama neefkiiba la waayaa yah ama neefkii kuqaali uu ku noqdaa intaa mid haddii dhacad waxaan leenahay markaas soon warkama fahamti waxaa la dhahaa addam lwaajibu bitarki nusukiin bitarki nusukiin goormaa marka loo gudbayaa qofku inuu soomo markuu waayo shaatadii shaatadii muxuu ku waayi karaa xajkii baaba laga waayay shaato koow amase hee lacagtii lagu bixin jirayo caadiga ahayd baa la labanlaabay lacag haali buu ku noqday soo maa amase hee lacag ba uma haysto xoolihii baa dhooban yahay lacag buba haysanba maxaa sidaa markii in shaadkii la waayo oo cuudaarto waxaan leenahay soonkaaga soo gal noocaas waa nooc wathaani nooca labaad ee dhiigga waxa weye addamul dhiiggii ku waajibayey bilxalqi inuu qofku tintii wax ka jaro noocee doonta tintu ha ahaato watarafuhi qofkii inuu raaxaysto oo isgoonkii subkiiyo oo isudgoomiyo isu garamayn tarafug weeye qofki inuu yani nolosha ku raaxaysto oo udgoon ismariyo oo wixii la halmaalay diigaa marka muxuu noqonayaa addamul waajibu muxuu noqonayaa markaa waataan soo sheegnay dhiigga laba sibaab ku waajibaa bitarki nusukin amase bificli muxaramin soomaayan kan muxuu noqonayaa hadda bificli muxaram xaaraan bay soomaayan qofku xaska ku jira inuu wax iraayo soo xaaraan kama ahayn wakaa marka waxaa waxaan dhiiggii ku waajibay qofkii inuu tin iska jaro ama se hadduu eebba ku roonaado hee ama idgoonkii ismariyo ama cidiyaha iska jaro ama wixii la halmaalay dhiigaasi huwa cala takhyiiri wahuwa dhiigaasina cala takhyiiri asagoo la kala dooransiinayaa shaatun inuu neef gowraco weeye aw amase sawmu thalaathati ayaamin saddex beri inuu soomo waayo aw amase atasaduqu inuu sadaqaysto bihalaathati aasucin saddex suus yaa lagu sadaqaysanayaa calaa sittati masaakiinin masaakiina saddexee lix miskiin lagu sadaqaysto marka dhiigan dambe oo ku imaanaya qofkii waxyaabihii xaaraanta kaha inuu sameeyo sida inuu tintii iska jaray wixii la halmaalay waxaan leenahay asagu ma kala horeeyo ee adaa khiyaar lagu siiye kaa dooranaysa kii hore muxuu ahaa tartiib muxuu ahaa tartiib kan tartiib maaha muxuu yahay kani takhyiir kaa dooranaysa dooro wahay ama soon saddex beri ama sehee ama neef gowrac ariya amase saddex suus sadaqayso waxaan ku sadaqaystaa lix maskiin mid kasta muxuu qaadanayaa suus berkii buu qaadanaya warkaa ma ku dhacay suusku intee intee kiilo buu ahaa halka suustaga ahaa laba kiilo iyo afartan garaam buu hayaa marka saddex suusoo min laba kili afartan garaam buu bixinayaa amase hee wuu soomayaa saddex beri amase marka qofkii saddex tim buu iska jaray ama saddex diya buu iska jaray waxaan leenahay neef bixi ama saddex beri soon ama hee ama waa ku kaa saddex suus bixi kaa marka waxaa loo yaqaanaa dhiiggaasi waa dhiig takhyiir ah taqdiir ah maxaa la dhahay dhiiga dhiigaas maxaa la dhahaa takhyiir waa kala dooransho taqdiir weeyo diintaa jaangoysay ama kaa bixi ama kaa bixi ama kaa bixi maxaanu yaqaanaa takhyiirun takhyiirun taqdiirun warkaa ma ku dhacay kii hore muxuu ahaa tartiib buu ahaa tartiib nooca saddexaad wathaaliu nooca saddexaad addamu waa dhiiga alwaajibu ee waajibka ah muxuu waajib ku noqday bilixsaari in la sharay in la sharay sharid in xajka laga hor istaagay sharid waxa la dhaha qofka in xajka laga hor istaago xajkii buu soo xidhay yaa markuu soo xirtay labeyka miiqaadkii ka soo xirtay jeel baaba lagu tuurayba ama cadow baa dhexda u galay asagoo xirman xajkii xirmaday ma ku dhacay maxaan leenahay xalaalow maxaan ku xalaaloobayaa dhiig neefbaa neef baa hee madaxa xiiranaysaa neefna waa gowracaysaa neefkaa la gowracay markaa weeye waa damul waajibu hee bil ixsaari warka ma ku dhacay yaa cumradii baa laga hor istaagay ama xajka laga hor istaagay xajna wuu xiran yahay xaj ma xaj xiranayn meesha kuma jiro yaa xaj buuna xiran yahay maxaa loo yaqaanaa kaa addamul waajibu hee bilixsaari fa wuu xalaaloobayaa qofkaasi hayee wa yuhdii shaatan neefna hadi ahaan buu u bixinayaayo hee wuu gowracayaa weye de hadduu xajkii ma joogo qofkaasi meesha uu joogo ku gowracayaa waaya waraabicu dhiigga afaraade addamul waajibu waa dhiigga waajibka noqday muxuu waajib ku noqday biqatli sayidi ugaar inuu laayey ugaar buu laayey sayid sayidkan la sheegaya waa sayid nooceeya saddex tilmaamood buu lahaa muxuu aha shalay soo sheegnay bariyun waa inuu yahay mid banaanka ku noolo biyahan ku nooleen ma'kuulu mid la cuno waa inuu yahay waxshiyun waa inuu yahay mid hee duurjooga oo hee aan la dhaqanaynin markaa ma ku dhacay neefkii sidaas ahaa marka hadduu dilo ugaarta ahaa maxaan leenahay dhiig baa lagaa rabaa neefbaa dhiig marka la gowracayo waa kuwan muxuu ku yidhi wahuwa kan markaa dhiigan biqatliseedi ku yimi cala takhyiiri khiyaar khiyaar ayuu ku sugnaaday khiyaar baa lagu siiyey macnuhu wahuwa isaguna hee cala takhyiir khiyaarnimo korkeeda ayuu ahaaday kala doorasho korkeeda hee ayuu ahaaday fain kaana hadduu yahay marka sida loo kala dooranayo waa tan fain kaana hadduu yahay assaydu ugaartii uu dilay qofku mimaa shay hadday tahay ugaartaasi lahu mithlun wax u dhigma uu jiro wax u dhigmaa jira dhigmaasho waxa weye xagga muuqaalka baa laga wadaa xagga muuqaalka yaa xoolihii nacmooleyda ahay bini aadamku dhaqanayeen geeliiyo lo-da iyo arigiisu garamaysaan ayaa markii ugaartii la fiiriyo baa wuxuu u ekaanayaa saddexdii nicmoole mid ka mid ah buu u ekaanayaa kaa marka waxaa loo yaqaanaa lahu mithlun muxuu leeyahay mid lamida ayuu leeyahay marka lamid ahaan shaxka laga soo fiirinayaa xoolihii aan haysanay geelii iyo loodiyo iyo arigii baa waxaan leeyahay neefka aad dishay ma wuxuu ka mid yahay qaybta u dhiganta xoolaha aan haysanno nooca maxaa loo yaqaanaa maa lahu mithlun wax u dhigma ayuu leeyahay marka u udhigmaanshahooda ina isku egyihiin maaha ee xaggii samaysanka iyo muuqaalka inuu soo dhaweynayo weeye miliga lishay waxa weeye maa yuqaaribuhu fi suurati miliga lishay maxaa weeye mid soo dhoweynaya xagga muuqaalka warkaa ma ku dhacay laas inuu toos ula mid naqdaay ma dhici kardho soo maa waaya kaa hadduu yahay akhraja waa la bixinayaa qofkii buu bixinayaa almithla kii u dhigmay buu bixinayaa oo min annacami ah nicmooladii aad haysataya tusaale goroyuu dilay xajka dhexdiisii waxaa la dhinaha culimadu waxay dhahaan goronyadu gonaydii la dilay lahu milun shay weeg bay leedahay oo maxaa weeye badanatu neef geelaa bixinaysa warkaa ku dhacay marka waa ekaansha haddii laga hadlayo dee sina isuguma ekaan karaan lakiinse waa soo dhoweyn soo maa soo dhoweyn wey okaa wuxuu dilay dameer farow ama loodii durjoogta ahayd buu dilay ama dameer farow buu dilay maxaa weeg baa baan leenaa baqaratun dameer farow buu dilay soo maahan baqaratun baa la bixinaysaa shiikhow haye wuxuu dilay eh, deero ama wuxuu dilay garanuugi wixii la halmaalay shaatun buu bixin hanamun buu bixinayaa warkama ku dhacayn yah wa kaa macnuhu maxaa la yaqaanaa maalahu milun marka maalahu milan hadduu qofku dilo muxuu bixinayaa kii u dhigmay kii u dhigmay kii u dhigmay inuu bixiyo marka waa khiyaar waajib maa waa khiyaar inuu kii u dhigma bixiyo aw amase hee qawamahu uu qiimeeyo wuu qiimeenayaa kadibna washtaraa uu ku iibiyo biqiimatihi kharashkii uu ku qiimeeyey dacaaman cunto kadibna watasadaqa bihi oo cuntadii sadaqaysto warkaama ku dhacay nefi geelaha shiikha ma bixinaysaa maya nefi geelaha ma bixin karo intee geel joogay shan boqol shan boqoloo cuntaa bixi cuntadii shan boqol soo gad dadka u qaybi tama dadaan geela bixinayan qiimihiisi baa bixinaysaa oo cuntaa warkaa ma dhacay lacagta dhiibi maysid ee maxaa dhiibaysaa qiimihiiyo qiimihiiyo hee cunta abaa dhiibaysaa dayib haddaadan dhiibayn soomaha kaasna hee hee saama wuu soomayaa can kulli yo can kulli muddin mud walba wuxuu ka soomayaa yooman hal maalin <laughs> neefkii soo cunto laguma qiimayn cuntadii intay mud tahay intay mud tahay baa la fiirinayaa mud so garamaysaan cuntadii eh, dhowrka kiila ahayd lix boqoloo garaam baa laga dhigayaa dhowr lix boqoloo garaamaad intay noqoto lixdii boqoloo garaamba waa mudd saa la soco yaah lixdii boqol maxaa weeye waa mud marka hadday shan kiish noqotay kiishkiina konton kiilo yahay shan kudhuho laba boqol iyo konton kiilo soo laba boqol iyo konton kiilo lix boqoloo garaam baa loo qaybinayaa intii soo baxdo ayaa maalin laga dhigayaa maalin lixdii boqoloo garaamba oo halkii mudaba hal maalin weeye halkii mudaba hee soddon beri noqon kartaa lixdan beriya marka soo ururi maxaa dhahaysaa cuntadii aad bixin lahayd mudmud ka dhig mud kastana hee maalin ka soon ma ku dhacay saddex akhyaadaas kale imaa neef geela neefkiina bixisid qiimaha shayga u dhigmay neefkii qiimihiisa inaa cunto ka dhigtid waa qeybisid cuntadii amase hee cuntadii oo mudmud inaa maalin kasta mud hee ka soontid khiyaarkaadaa lagu siiyey waa neefkii ugaarta ahaa haddii aad deshid kii hee maa lahu lahaa soo ma wain lam yakun lahu milun wax u dhigma hadduusan lahayn wax u dhigma maleba qawamahu waa la qiimeynayaa laba nooc caadilaa loo saarayaa waa la qiimeynayaa kharash bay soo saarayaan markay kharashka soo saaraan wa akhraja kadibna wuu bixinayaa biqiimatihi qiimihii lagu qiimeeyey hee acaaman cuntuu u bedelayaa cuntadii wuu bixinayaa marka wa akhraja wuu bixinayaa dheh biqiimatihi qiimihiisi wuu bixinayaa oo dacaaman ah kadibna watasadaqa bihi wuu wuu sadaqaysanayaa aw amase hee saama wuu soomayaa can kulli muddin yowman mud kasta maalin buu ka soomayaa tan macnaheeda muxuu yahay ninkani wuxuu dilay shimbir shimbir xuna buu dilay shimbir yariisa shimbirta xamaams xamaamsoo garamaysaan qooleyda qooleyda ayada xagaa dhiga mid qooley ka yar buu dilay shimbir xunoo maaha ma leh maalahu maalahu ma leh mithli loo dhiga ma leh xoolihii nicmooyadaan haysanay taa marka waa la qiime waxaa la laba nin baa loo saarayaa qiimeeya inta kharash noqon ka dho markii kharashka qiimeeda soo baxo waxay noqota konton doolar kontonkii doolar maxaa ka dhigaysaa cunto kadib cuntada maxaa samaynaysaa waa bixinaysaa warkaa ma ku dhacay amase cuntadii markii la qiimeeyey oo cunto laga dhigay haddaadan bixin karin cuntadii hee cuntadii mudmud baa laga dhigayaa mudmud lix lix boqoloo garaam baa laga dhigayaa kadibna hee maalin alla keena maxaa soomaysaa mud waxa u dhigmaa soomaysaa warkaa ma ku dhacay marka maxaa ka baxay tii hore tii hore hal steeb kaga duwan tahay tan laba steeb weeye tii hore maxaa weeye saddex darajo wey soomaalian tii hore saddex heer weeye in neefkii neefkii laftigiisa aa bixiso haddaa weydo inaa isagoo ah, cunto laga dhigay bixiso haddaa weydo inaa ka soonto mudmud sooma ahayn kan neefka ka saar marka neef udhigma ma jiro sooma ahayn cunto waxaa uga bilowdaa cunto qiimihiisa oo cunto inaa bixisid haddii kalena hee aad soonka ah ka soonto mudmud asagoo awi walkhaamisu nooca shanaade addamul dhiiggii waajib ku ahaa bilwadi wey ha dhiiggii wadiga iyo galmada waajibka ku noqday wahuwa isagoona cala tartiibi kala horeyn weye wuu kala horeeyaa adoo kii hore helaya tan dambe uma soo gudbayso tartiib waxaa la dhahaa shayga koowaad qabo adoo shayga koowaad awoodah hee kan labada ha u gudbin way tahay maxaa weeye kala doora kaa rabtid kaad dooro weye awood kuma xirna markaa warkaama ku dhacay yaa marka shiikhuu muxuu ku yidhi raximahullah tartiib wey marka dhiigga waajibka ku noqday iisheeg galmada tartiib buu leeyahay badanatun baa bixinaysaa neef geelaa bixinaysaa fain lam yejid hadduu daan lahayn neef geelah fa baqaratun neef loa bixinaysaa fain lam yejid hadduusan neef loa helin fa sabcun min alghanami toban neef toddoba neef oo adhiya buu bixinayaa fain lam yujid intaaba helin mid toona qawama wuxuu qiimeynayaa albadanata neefkii heeh neefkii geelahaa buu qiimeynayaa washtaraa wuxuuna ku soo iibinayaa biqiimatihaa qiimaheeda wuxuu ku soo iibinayaa hee tacaaman cuntuu ku soo iibinayaa kadib cuntadii muxuu samaynayaa wa tasadaqa bihi wuu sadaqaynayaa marka wahee wuu sadaqaynayaa fain lam yajid hadduusan cuntadii uusan awoodi karin soomaahan saama wuu soomayaa can kulli muddin mud walba oo cuntada ka mid ahee muxuu ka soomayaa wuxuu ka soomayaa yowman hal maalin yaa neefigeel neefi geel ahaa hadduu noqday saddex boqol boqol suus buu noqday boqol suus boqol suus mataqaanaa boqol suus neefi geel ahaa markii la qiimeeyey kharashii ka soo baxay markii cunto lagu goday boqolsi way badan tahay soddon suus buu noqda halkii suusna waa afar mud saddex afar ku dhufo labiiyo toban ziira raaci boqol iyo labaatan mud wey imaa inaa marka boqol labaatan mud bixisid oo cunto ah imaa inaa neefi geel aha bixsidoo caadiga ahaa waa awoodi weyde soo ma ahan inaad baqara bixisid waa awoodi weyde toddoba neefo araya bixi waa awoodi inta masoma awoodi waayiin qiimayntaa la hoshiinsanaya marka hadda la odaya iyo ariga la qiimeyn mayo neefi geedaa lasoo qiimeynayaa intee buu noo noqday lacag intaasa lacagtii ku gad hee cunto ku gad marka cuntadii la goda waxay noqday soddon suus tusaale soddon suus bixi ma awoodo sodonsiis mudmud iyaga dhig baan leedahay mudmud hee suuskii waa afar mud marka soddon afar ku dhufo boqol iyo labaatan mud soon boqol iyo labaatan mud boqol iyo labaatan maalmood ile mudkiiba maxaa waaye mudkiiba maxaa waaye yowman soo maa kaa <laughs> tartiibkaasaa maraysaa warkaa ma ku dhacay haye walaa yujziuhu walaa yujzi'uhu alhadyu hadyi ka gudimayo qofkii walaal itcaamu cunto na ka gudimayso quudintii ilaa bilxarami xaramka dhexdiisa mooyaane hadiga hadyiga la gowracayo iyo hadiga booskiisa haddii cunto lagu bedelay cuntada la bixinayo meel kaloo ay ku gudayso mara ilaa bil xarami xaramka in lagu dhex bixiyo masaakiinta xaramka in la siiyo mooyaane warkaama ku dhacay maxaa soo haray markaa ilan waxyaabaha meesha imaanaya maxay ahaayeen qofka inuu inuu inuu inuu neef inuu neef gowraco hadduu waayo inuu hee soomo hadduu waayo inuu hee cunto bixiyo soomahayn muxuu sheekhu ku yidhi markaa laba ka mida ah waxyaabaha la bixinaya hee xaramkay ku ansaxaysaa keliya waa labadee eh? haddii neef la gowracayo iyo haddii cunto la bixinayo maxaa soo haray markaa soonkii soomahayn sheekhu wuxuu yidhi markaa wayujzi ka gudayaa wayujzi'u wuu ka gudayaa huu qofkii waxaa ka gudaya an yasuuma inuu soomo xaytu shaaca meeshuu doona ku soomo isagoo ka gudaysaa ramahu dhacay meeshuu doona ku soomi karaa wey mara marka watamcanu walaa yujzi'uhu alhadyu walaa litcaamu ilaa bilxarami asal waxaa ah dhiigga war fahamte dhiiga ayaa asalah dhiig haddii la waayo wamaa yaquumu maqaamahu dhiigga boskiisa wixii imaan lahaa dhiiga boskiis maxaa imaan kara markaa maxaa imaan kara alitcaam aw hee asowm soo maa cabdiraxiim nala socotaa qofki inuu dhiig bixiyo haddii dhiiggi la waayo bes maxaa imaan karaa ama in la soomo ama in hee okaa saa marka ola soco markameeshan dhowr masalaa ku jira marka dhiiggi koowaad oo damul waajibi tarkii nusuq dhiiggaasi tartiib iyo taqdiir buu ku socdaa wax la rabo muxuu ku socdaa dusha kaga qora muxuu ku socdaa tartiibiyo taqdiir tartiib maxaa weeye siday loo kala horeeyo inaad shaad bixiso markaa weydo inaad soonto soo maa taqdiirna wuu ku socdaa waxa weeye labadaba diintaa sheegtay taqdiirka waxa weeye shaarica ayaa hee ama diinta ayaa ayuu ku xusan yahay waxa la bixinayo ayuu ku xusan yahay waxa la bixinayo dhiigga labaadoo addamul waajib bilxalqi aw tarafuhna iyadu maxaa weeye takhyiir iyo taqdiir takhyiir waxa weeye kala dooransho waa kala dooranaysa maxaa kala dooranaysaa inaad neef bixisid ama saddex beri soontid ama hee saddex suus aad sadaqahaan u bixisid soo maa takhyiir weeye taqdiirna maxaa laga wadaa saa hadda uu yaal ayaa diinta u sheegtay oo axaadiista iyo qur-aanka ku yimaadeen taqdiir saasaa laga wadaa warka ma ku dhacay yaah waa kaa nooca saddexaad hadiyi bixi tartiib iyo tacdiil isagana dhaafiya insha allah marka taas weyngahnaa shari doonaa isaga hadi baa laska rabaa dhiiga afraa addamul waajib biqatli sayd waa takhyiir soomaan shiikhu ama kii mitli lahaa neefkii bixi haddaanan bixinayn isagoo cuntaa bixi haddii kale ka soon soo maa waa takhyiir baa la dhaha takhyiir laakiinse taqdiir maaha isagu maxaa weeye tacdiil maxaa waa takhyiirun tacdiil takhyiir waa fahna tacdiil maxaa laga wadaa tacdiil waxaa laga wadaa shaygan qiimihiisii in la bixinayo oo cunto ah taasaa tacdiil laga wadaa tacdiil maxaa laga wadaa an yacdila addamu bilqiimati wa yukhraju bihaa wa yukhraja bihaa tacaaman in dhiiggii qiimo lagu qiyaaso kadibna qiimihiiyo cuntaha la bixiyo tacdiil baa la dhahayaa saa dhiiga ku waajibay eh, galmada asna waxaa leenaha waa tartiib neef geela bixi ma bixin kadhib soo maahan neef loa bixi ma bixin kadhib soo maahan todoba neefo arya bixi inta haddaan bixin karin geelii isoo qiimee xagga mar hadday qiimeen soo gasha marka maxaa fahmaysaa tacdiil waaye soo maahan neefkii mar haddii la qiimeynayo muxuu noqonayaa tacdiil marka waa tartiibun tacdiilun tii kood maxaa tartiibun taqdiirun tii labaadna takhyiirun taqdiirun damulwaajib biqasli sayd maxaan idhahnay takhyiirun tacdiilun marba haddii qiimo meesha soo kal hala qiimeeyo hadday soo gasho hala qiimeeyo maxaan leenahay tacdiil waayo walaa yajuusu ma bannaana buu shiikhu ku yidhi qatlu saydil xarami xaramka xaramka yaah ugaartiisa in la laayo ma bannaana ugaarta xaramka lama layn karo walaa qadcu shajarihi geedihiisana lama jari karo xukunkaas walmuxillu qofkii xalaasha xalaaloobayoo aan xaj ku jirin iyo walmuxrimu kii xaj xirmanaa iyo cumraba xirmanaa labaduba fii daalika xukunkaa ah inaadan layn xaramka waxa ku nool ee ugaar ah sawaa'un way u siman yihiin warkaa ma ku dhacay qofka maka ku nool yaa hadduu uu xaji cumro uu u xiran yahay muxrim baa la dhahaa haddii xaji cumro midna isan u uu iska nooliya meesha cad u nool yahay maxaa la dhahaa yah almuxillu baa la dhahaa labadaba xaramka maka noolaha ku nool inay laayaan hee lama ogola weeye lama ogola warka ma ku dhacay hada bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wala saabi ajmaciin